ayaa baaba la yidhaahdaa markii hore marka magaca waxaa iska lahay ra-iisulkanais alkatholikiya kadibna maaragtay orthodoxiskana ninka u sarreeya isagana baabay ku magacaawdeen marka wakhtigiisii kolley nin baa joogay laakiin magaciisa ma uusan sheeginine baabaha aruumi buu uga baxay wakayrihim min alkadaabiina wakadalika yufariqu bayna wliyaai illahi اlmuttaqiin wa wliyaa shayطaani daaliin faslun wاlxaqiiqatu xaqiiqatu اddiin xaqiiqadu waxa weeyaan amase diinka xaqiiqadiisu diini rabbi اlcaalamiina caalamiinta rabbigooda diink diinkiisu hiya maa itafaqa calayha alambiyaa wاlmursaluun diinku xaqaa'iq buu leeyahay marka rabulcaalamiina diinkiisa xaqiiqadiisu waxa weeyaan waxyaalaha ambiyado dhan ay isku waafaqeen oo ayna isku khilaafin oo ambiyadoo dhan loo jideeyey itafaqa calayhi alambiyaa wاlmursaluuna isku waafaqsan yihiin wain kaana likullin minhum shircatan wain kaana likullin minhum shircatun wainhaajun mid kastaba maaragtay e, sharci gaara iyo waddo gaaraba ha lahaado laakiin arrin guud oo ay iskala mid yihiin ayaa wuxuu leeyahay diinu rabbiاlcaalamiin xaqiiqadeeda ah fashircatu hiya shariicatu shircadu waxa weeyaan shareecada rasuulkaas loo jideeyey qaala allahu tacaala likullin jacalnaa minkum shircatan waminhaajan mid kasta oo idinka idin ka mid a ambiyadii waxaan u samaynay shircatan wa minhaajan shircada waxaa la yidhaahdaa webiga meesha laga dhaco oo fantaxda ka ah oo biyaha laga cabayaa la yidhaahdaa shirca webiguna waa arrin maaragtay ee meeshaas biyuhu ay marayaan marka meeshaas yarta oo biyaha laga dhaco shirca la yidhaahdaa waddada loo maro marka oo lagu gaarahayo meeshaasna minhaaj baa la yidhaahdaa marka rasuul kastaba meeluu biyihii ka dhaco iyo waddo uu u maraa loo jideeyey ulajeedadu waxa weeyaan marka sharci gaar ah oo sharcigaas caamka aho webigoo kale ah qeyb ka duwan ayaa loo jideeyey qeybtaas marka webiga guud ah ambiyadoo dhan waa iska waafaqsan yihiin marka marka isagoo ay iska waafaqsan yihiin biyahaas caamka ah ambiyadoo dhan oo sharaaicda loo dejiyey iyo adyaanta loo dejiyo o dhan ay isku mid yihiin oo webigaas socdo ay yihiin oo kale maxaa yeele webigaas waxa weeyaan abdaanta ayaa ku nool sharaa'icdana ruuxdaa ku nool waa biyo weeyaan marka sharaa'icdii uuna dadku ka maarminin iyadoo marka ay ka dhaxayso ambiyadii oo dhan maaragtay nahrigaasu ayaa mid kastaana wuxuu leeyahay meel uu ka dhaco iyo waddo uu u maro shircadu marka meeshaas uu ka dhacayo weeyaan minhaajku waddada u marahay marka sharci gaara wey ulajeedada marka nebi kastaba sharaa'ic gaara iyo bacdu alumuur oo isaga ku khaas ah fii zamanihi bixasabi maslaxatihi wa maslaxati ummatihi ayuu iska leeyahay qaala tacaala uma jacalnaaka waxaan kaa yeelnay calaa shariicatin shariicad mid ku sugan oo min alamri amarkii rabbi ah fatabichaa raac ayadaas raac sharcigaas uu kuu jideeyey rabbi walaa tattabic hawaa aladiina laa yaclamuuna kuwa aan wax aqoonin hawadooda ha raacin innahum lan yuqnuu canka min allahi shay-an kuwaas marka ama gaaladii mushrikiinta ha noqoto ama munaafiqiinta ha noqoto ama ahlulkitaabka ha noqdo kuwaas waxba ma yaqaaniine hawadooda ha raacine sharcigaas raac baa nebigu lagu leeyahay innahum lan yuqnuu canka min allahi shay-an allahu subxaanahu wa tacaala waxba kaa deeqi maayaan waina aalimiina bacduhum awliyaau bacdin kuwa daalimiinta gabolkood gobolka kale ayuu u dhow yahay wallahu waliyulmutaqiina allahu subxaanahu watacaala wuxuu u dhow yahay dadka mutaqiinta ah walminhaaj huwa ariiq weeyaan qaala tacaala waan low istaqaamuu hadday ku toosnaa lahaayeen cala ariiqati wadadii hadday ku toosnaa lahaayeen jinniga iyo insugu la asqaynaahum waxaan waraabin lahayn maa-an kadaqan biyo badan biyahaas waxaa loo waraabin hayaa marka linaftinahum fiihi inaan ku ikhtibaarno oo aan fiirino say u shukriyaan waman yucrid can dikri rabbihi rabbigiisa dikrigiisa oo diinkiisa a qofkii ka jeeta yasluku wuxuu marinhayaa cadaaban cadaab buu marinhayaa uu gelinhayaa sacadan ee qofkaas ka saraynaya oo cadaab daboola oo kor iyo hoos ka jira ayuu ku cadaabhayaa qofkii dikriga rabbi ka jeesta faashircatu bimansilati shariicati linnahri shircadu wuxuu leeyahay qeybtaas yarta ahoo fantaxda ahoo webigu uu iska leeyahay oo kale weeyaan walminhaaju huwa ariiqu aladii yasluku fiihi minhaajkuna waxa weeyaan waddadaas uu loo marahayey oo shircadaas lagu gaarayey waalgaayatu almaqsuudatu gaayada maqsuudka ah oo webigii ah hiya xaqiiqatu ddiin diinka xaqiiqadiisii weeyaan fa ina diina alislaami islaamka diinkiisu waxa weeye an yastaslima alcabdu lilaahi rabi اlcaalamiina addoonku inuu isu dhiibo lilaahi rabi اlcaalamiina falaa yastaslimu ligayrihi axad kaleeto isu dhiibi maayo isdhiibitaan guud faman istaslama ligayrihi faman istaslama lilaahi waligayrihi allah subxaana wa tacala qofka isu dhiiba iyo qof kaleeto kaana mushrikan buu noqon hayaa wallaahu laa yakfiru an yushraka bihi waman lam yastaslim lilaahi allah subxaana wa tacaala qofkii aan isu dhiibinin bal istakbara can cibaadatihina iska weynaysiiya kaana miman qaala allahu fiihi ina aladiina yastakbiruuna kuwa iska weynaysiinhaya can cibaadatii cibaadadayda oo meeshaana loola jeedo ducadayda ilan aayadda bilowgeedu ee ducay ka sheekaynaysaye sayadkhuluuna jahannama ayay gelayaan daakhiliina iyagoo dullaysan wa diinu lislaami marka diinu lwaliina waalaakhiriina min annabiyiina waalmursaliin haddii la yidhaha diinu lislaam waa diin caam ahoo ambiyadii horeeto iyo maaragtay nebiga wixii loo jideeyo o dhan ayaa lagu magacaabaa marka diinu lislaam huwa diinu اlأwaliina wاlآakhiriina min الnabiyiina wاlmursaliin wa qowluhu tacaalى waman yatabic waman yabtagi qofkii dalba gayra اlislaami islaamkii waxaan ahayn diinan u dalba falan yuqbala minhu laga aqbali maayo qof kasto ama ummadihii hore ha noqdeen ama ummado dambe ha noqdeen caamun fii kulli zamaanin wa makaan wuxuu leeyahay waa aayad caam ah zaman kasta iyo makaan kastay u taallaa qofkii aan diinulislaami dalbin ama ummad hore ha noqdo ama ummad dambe lam yuqbala minhu fa nuuxun wayacquub walasbaaq wa muusa wa ciisa waalxawaariyuuna atbaacu ciisa weeyaan kulluhum diinuhum lislaam kulligood diinkoodu islaamku buu ahaa aladii huwa cibaadat اllahi waxdahu laa shariika lah xaasilku waxa weeyaan marka aladii huwa cibaadat اllahi waxdahu laa shariika lahu allah subxaanaه wa tacaala caabudidiisa keligiis aan shariig lahayn qaala اllahu tacaala yaa qowmi can nuuxin nuux isagoo allah subxaanaه wa tacaala ka sheekaynaya wuxuu yidhaahday yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii meeshaydu hadday idinku idinla weynaatay oo inaan idinla joogaa ay idin dhibayso iyo watadkiirii biaayaatillaah inaan idin xusuusiyo aayaadka allah facala allaahi tawakaltu allah baan tala saartay faajmicuu amrakum arrintiina goosada adinku ilaa qowlihi tacaala waumirtu an akuuna min almuslimiina nabiyullaahi ciisa nuux wuxuu leeyahy marka waumirtu waxaa lay amray mowdicu shaahid weeyaane waumirtu waxaa lay amray an akuuna min almuslimiina islaamkii marka nuux baa loo dejiyey waxaana la amray inuu muslim noqdo waata uu leeyahy wamirtu an akuuna min almuslimiina idan marka awalu rusul nebiyullaahi nuux oo ah diinkii loo jeedeeyey islaam baa la dhahahayey asagana muslim weeyaan wuxuuna leeyahay waxaa la amray an akuuna min almuslimiin wa qaala tacaala waman yarqabu can millati ibraahiima qofkii maaragtay ee ka fogaada oo iska diidaa milata ibraahiima milata ibraahiima nabiyullaahi ibraahim diinkiisa maya waman yarqabu yaa iska diidaa ay laa axadun yarqabu can millati ibraahiima yacni yaa iska diidaa can milati ibraahiima ibraahim diinkiisii ilaa man safiha nafsahu nafsadiisa nin dulleeye moogiye yaa iska diida oo diinkiisa ka leexda ninkii diinkiisa ka leexdaa waa nin nafsadiisa dulleeyey oo ihaanaystay walaqad istafaynahu fi ddunyaa adduunyadii waan daarannay khaliilullaahi weeyaan wa fi laakhirati la min asaalixiina aakhirana ummadda dadka wanaagsan uu ka mid yahay id qaala lahu rabbuhu aslim markii uu ku yidhaahday rabbigiisu islaam qaala aslamtu lirabbi alcaalamiina waxaan isu dhiibay lirabbi alcaalamiina caalamka rabbigoodan isu dhiibo buu leeyahay marka aslamtu yuu leeyahay marka wawasaa biha ibraahiimu baniihi diinkaas nebiyullaahi ibraahim ilmihiisiibuu u dardaarmay oo islaamkii ah wa yacquubu yacquubna wuu u dardaarmay nebiyullaahi yacquub ayagoo weliba dhahahayaan yaa baniya ilmahaniyow ilmahaniyow ina allaha istafaa lakum ddiina allah subxaanahu watacaala wuxuu idiin doortay diinkaas falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuuna mowdic shaahid waa kaas marka Ah, ha dhimanina ilaa idinka oo muslimiin ah moogiye marka diinkii loo jideeyey nebiyullaahi ibraahim khaliiluhu iyo maaragtay yacquub oo owlaaddoodiina ay kala ballabeen islaam buu ahaa waqaala tacaala waqaala yaa muusaa wa qaala muusaa muusa wuxuu yidhaahda yaa qowmi in kuntum aamantum billaahi haddii aad tihiin kuwa allaah rumeeyey facala allaahi tawakaluu allah tar saarta in kuntum muslimiina haddaad kuwa muslimiin ah nebiyullaahi muusa marka diinkiisiina islaam weeyaan wa qaala asaxaaratu waxay dhaheen rabbanaa afriq calaynaa sabran sabr nagu soo shub yaa rabbanaa watawafanaa muslimiina anakoo muslimiina na oofso idan maaragtay saxaradiina waxay leeyihiin muslimiin baan nahay oo maaragtay ilaahay bay weydiisanayaan ayagoo muslimiin ah in uu dilo wa qaala yuusuf calayhi salaam tawafanii musliman aniga oo muslima dil buu leeyahay nabiyullaahi yuusuf wa alxqnii bisaalixiina ihaleeshii wa qaalat balqiis wa aslamtu waxaan islaamay maca sulaymaana sulaymaan micigiisa lilaahi rabbi اlcaalamiin ayaan u islaamay idan yuusufna diinkiisa wuxuu ahaa islaam balqiisna waxay leedahay aslamtu maca sulaymaan lilahi rabbi اlcaalamiin wa qaala tacaala yaxkumu biha الnabiyuuna towreed buu allah subxaana wa tacala kasoo soo wuxuu yidhahda ina anzala towraata fiiha hudan wa nuurun waxaa ku jiray hanuun iyo nuur yaxkumu biha annabiyuuna towraaddaas waxaa wax ku xukuminayey annabiyuuna nebiyaalkii min ladun muusa ilaa ciisa maxaa yl ambiyaa bani israa'iila marjicoodu towraad buu ahaay marka ambiyadii ka dambeysay nebiyullaahi muusa ilaa ciise laga soo gaaro diinka ay haystaan wax ku xukmiyaan ay u laabtaan towraad weeyaan liladiina aslamuu yaxkumu biha anabiyuuna nebiyaalka ayaa wax ku xukminayaan liladiina alladiina aslamuu nebiyaalkaas marka islaameen mowdicu shaahidka waa kaasa yaxkumu biha annabiyuuna aladiina aslamuu marka ambiyadii kulligood min ladun muusa ilaa ciisa muslimiin weeyaan ayaguna liladiina haaduu qolada maaragtay toobo keeneen oo kasoo laabteen kufrigii iyo warabaaniyuuna kuwa rabbiga loo nisbeeyo culammada aho fuqahada ah iyo walaxbaaru kuwa maaragtay ayaguna culammada ah laakiin rabbaaniyiinta xooga ka hooseeya intaasoo dhan ay ku kala saarayaan wa qaala alxawaariyuuna waxay dhaheen aamanaa billaahi washhad biannaa muslimuuna fa diinu lambiyaa'i waaxid natiijadaas buu rabaa inuu gaaro marka uu yihahdaa ambiyada diinkooda waaxid weeyaan wain tanawacat sharaa'ichum kama fi saxiixayni inaa macshara alambiyaa'i annaka kooxdan ambiyada ah diinunaa waaxid diinkana waaxid weeyaan waqaala tacaala sharac lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wamaa wasayna bihi ibraahima wamuusa waciisa an aqiimu ddiin walaa tatafaraquu fiihi tabura cala lmushrikiina maa tadcuuhum ilayh aayaddan soo marnay waqaala tacaala yaa ayuha arasulu rusushow kuluu min aayibaati ayibaadka wax ka cuna wacmaluu saalixan wax wanaagsanna camal falaa ina bimaa tacmaluuna caliimun wa ina haadihi tan diinkaanu ummatukum diinkiinni weeye ummatan waaxidatan isagoo diin waaxida ah idan rusushii oo dhan diinkoodii waa diin waaxid oo ah islaam wa ana rabbukum aniguna waxaan ahaa rabbigiinni fattaquun iga cabsada fataqatacuu markii marka la amray rusushii inay diinkaas waaxidka qabsadaan idan markaa diinkaas dadkii raacsanaay oo atbaacda u ahaay taqatacuu amrahum arrintoodiiyay googooyeen beynahum dhexdooda zuburan kooxo kooxo iyo qaybo qaybo ayay diinkoodii u googooyeen kullu xisbin koox kastaana bimaa ladayhim farixuuna waxa ay haysato ayay ku faraxsan tahay marka diinka in la kala googooyo oo kooxo kooxo la noqdo oo layska hor imaado oo kooxba koox ay qadafto o imaan uga dhacdo waxa weeyaan miiraathul umami saabiqa weeyaan diinku waaxid weeye rabbiguna waaxid weeye manhaj waaxid oo in lagu socdaa rabbi waaxid aha la caabudaya diin waaxida baan leenahay rasuul waaxid ahaan leenahay waa inaan markaa firaq la kala noqon iyo axsaab hal xisbi waa in la noqdo maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala hal xisbi buu noo ogol yahay axsaab badan marka lama ogola fa aqim wajhaka liddiini xaniifan faaqim wajhaka wejigaada u jeedi oo u toosi liddiini diinka u toosi xaniifan adigoo aan maaragtay mid ka iilanhayaa waxii baatil ah nabiga la amrayaa diinka wejigaad u toosi marka adigoo dhan isu dhibooyaan diinkii marka fitrat allaahi diinkaas marka nebiga la amrayo inuu isu toosiyo oo wejigiisa u toosiyo waxa weeyaan fitrat allaahi waxaa leeyahay fitrada ilaahayna laasim allatii fadara annaasa calayha dadka uu ku abuuray fitradaas marka diinka nebiga la amrayo inuu isu toosiyo wuxuu waafaqsan yahay abuurista allah oo ummadda uu ku abuuray maxaa yeele ummadda wuxuu ku abuuray in ay u licanayso amase u iilanayso xaqa oo qofka waad aragteen haddii laysu barbar dhigo shay baatil maxdi ah iyo shay xaq ah qalbigiisu xaq wala jiraaba si kastaba ha noqotee laa tabdiila likhalqi illaahi allah subxaana wa tacaala khalqigiisa wax bedeli karaa ma jiraan dalika diin اlqayimu kaasu waxa weeyaan diinka toosan walaakin akar اnnaasi laa yaclamuuna ma oga marka meesha waxaa ka cad allahu subxaana wa tacaala ummadoo dhan waxa uu ku abuuray fitro wanaagsan yacni abuuris wanaagsan oo xaqa jecel oo xaqa u iilanaysa oo xaqa iyo baadilka xaqa u dhow sida xadiiskii kale xadiiskii ku sugnaatay maa min axadin ilaa wayuuladu calى اlfitra ilaa an abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi xadiiska marka muusanin aw yuslimaanihi muusan dhihinin maxaa yeele ummad kasta waxaa lagu abuura qof kasta oo la dhalanahayaa waxaa lagu abuuray diin wanaagsan markaas kadib baa ummadda mise qofkaas waxaa bedelahayaa waxyaalaha la xiriira marka qoladii yuhuudna yuhuud bay ka dhigayaan qoladii nasaare nasaaray ka dhigayaan qoladii majuusa majuusay ka dhigayaan fidrada markaas kadib baa la kharibi karaa laakiin fidradii qof kasta lagu abuuray un qalbigiisa waxba uga baaqi ah dalika diinu اlqayim walaakina akar الnaasi laa yaclamuun muniibiina ilayh adinkoo u leexanahaya oo maarata arrintaas usoo leexanaya fidradaas wanaagsan waاtaquuhu cabsada wa aqiimu الsalaata markii nebiga lala khitaabayo ummaddiisina waa soo gelaysaa marka marka muniibiina hadda jamc weeyaan waa nebigii ummadiisii baan amrahayaa muniibiina ilayhi usoo laabta allah wataquuhu ka cabsada wa aqiimu salaata salaada hagaajiya walaa takuunuu min almushrikiina imaamu lbukhaari aayaddan wuxuu ka qaatay marka tarku salaad inuu kufri yahay oo baab buuba ka dhiga aayaddan yacni maadaama tarku salaa iqaamatu salaad iyo shirkigii laysku xariiriyey oo laysku cadfay waxaa ka dhalanaysa ninkii aan salaada hagaajinin oo salaada aan dukan mushrik inuu yahay saasuu ka fahmay wa aqiimu salaata walaa takunuu min almushrikiina ha ka mid noqonina min aladiina faraquu diinahum kuwa diinkooda kala geeyey wa kaanuu shiican oo kooxa kooxa noqdeen kullu xusbin bimaa ladayhim farixuun faslun waqad itafaqa salafu lummati ummadda salafkeedii iyo wa aimatuha aimadeedi iyo saa'ir awliyaa illaahi awliyada allah dhammaantood waxay isku waafaqeen calaa ana alambiyaaa afdalu min alwliyaai ambiyadu inay ka fadli badan yihiin owliyada aladiina laysuu biambiyaa awliyada aan nebiyaal ahayn awliyada aan nebiyaal ahayn inay ambiyadu ka fadli badan tahaa laysku waafaqsan yahay ummadoo dhan salafkeeda iyo khalafkeeda waqad rataba llaahu cibaadahu sucadaaa almuncama calayhim cibaadahu asucdaaa almuncamu calayhim arbaca maraatib allah subxaanah wa tacaala addoomihiisa oo sucadada ah kuwa liibaansan ah oo uu u nicmeeyey afar qaybood buu ka dhigay faqaala waman yutic illaha warasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim allah iyo rasuulka qofkii adeeca kaasuu waxa weeyaan wuxuu la joogahayaa maca aladiina ancama allahu calayhim qolada allah subxana wa tacala uu nicmeeyey maxay yihiin marka min annabiyiina wasidiiqiina kuwa runta badan iyo wshuhadaa kuwa shuhadada iyo wasaalixiina iyo kuwa wanaagsan afartaasu u ratiba marka ummaddii marka kama baxsanaa annabiyiin والصديقين والشهداء والصالحين وxسن أولئka رفيقا وفي الxadيiث xadiiskii waxaa ku jiray maa طلعت الشhمس qoraxdu uma soo bixinin walaa qarabat uma dhixinin calىa أxadi qof bacd النabiyiina والmursaliina nebiyaalka iyo rasuulyaalka kadib أfضل min abi bakrin abu bakr ka fadli badan rawahu dabrani bicudati durq can jaabir wa fii isnaadihi ismaaciil bn yaxya atamimi wahuwa kadaab wacan abi darda wafii sanadihi baqiya hu mudalis wabaqiyat rijaali wahiquu xadiiskaa hore dacfiyaa ku jira min dariiqi jaabir kaas eh, abu dardana dacfi baa ku jira buu leeyahay xadiis daciif weeyaan waafdal اlumami umatu muxamadi salى اllahu alayhi wasalama afdal اlumami ummatu muxamadi salى اllahu alay slam haddii ummado la yihaahdona ummadda nebiga ayaa u fadli badan qaala tacaala kuntum khayra ummati ukhrajat linnaas waqaala tacala uma awrasna lkitaaba aladiina اصطafayna min cibaadina اصطafayna min cibaadina allah subxana wa tacala uu leeyahay waqaala الnabiyu salى اllahu alay slm fi lxadiisi aladi fi lmusnad antum adinka tuufuuna waxaad dhammaystiraydiin sabciina ummatan toddobaatan ummadood iyo adinkoo dhammaystir u tihiin oo aad toddobaatan ku tihiin antum khayruhaa adinka ayaa u khayr badan wa akramuhaa cala allaahi allahu subxaanahu wa tacaalaana adinka agtiisa uu karaamo badan wa afdal ummati muxamedin sala allahu alay wasalam hum alquruunu اluwal amase hum lqarnu alwal qarnigii koobaad ayaa ummadana usugay fadli badan waqad habata can nabiyi salى اllahu alay wasalam waxaa ka sugnaatay min kayri wajhin annahu qaala khayru اlquruuni qarniyaalka waxaa u khayr badan alqarnu aladii bucitu fiihim qarniga aniga layla soo diray uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum idan saddexdaas qarni ayaa ummadana u fadli badan wahada haabitun saxiixayni min gayri wajhin fi saxiixayni radia canhu eh, salى اllahu alayh wasalam annahu qaala laa tasubuu asxaabii saxaabtayda ha caayinina fawladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaahu subxaanahu watacaala oo nafsadeedu ay gacantiisa ku jirtee low anfaqa axadukum midkiin hadduu nafaqe uu nafaqay uu bixiyo uu sadaqaysto midla uxudin uxud oo kale dahaban ah maa balaqa mudda axadihim midkiin mudkiis ma gaarahayo walaa nasiifahu niskiisna ma gaarahayo idan marka eh, wixii saxaabada anaku fadli kuma gaarno wax walba ayagaa nooga sareeya oo nooga fadli badan والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaar afdalu min saa'iri الصaxaaba saabiqiinta horeeto ummadii hore marka oo saxaabada qeybahoodii horeeto ilaan saxaabadu dabaqaad weeyaane oo muhaajiriinta iyo ansaarta ka mid a afdalu min saa'ir saxaabati saxaabada qeybtooda dambeena ayagaa ka wanaagsan ka fadli badan laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaaئika acdamu darajaة min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakula wacd allahu xusnaa waan soo marnay waqaala tacaala wasaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina walansaari wasaabiquuna kuwa hore alأwaluuna ee horeeyey kuwa dhaqay oo horeeyey oo min almuhaajiriina walansaar muhaajiriin iyo ansaar ka mid ah iyo waladiina tabacuuhum biixsaanin kuwa wax wanaasay ku raacay kuwaas inaan rajaynaa dhaci kartaa radia allaahu canhum waraduu canhu allahu subxana wa tacala oo ka raadi noqday wadadii saxaabada waa inaan ku taagnaanaa marka oo wax wanaagsan aan ku raacnaa haddii aan wax wanaagsan ku raacno meesha ay mareen ay aan anakuna marno ku dadaalno waxa weeye rajaan leenaha waxaan rajayneynaa radia allahu canhum waraduu canhum والsaabiquuna alأwaluuna hm aladiina anfaquu min qabli اlfatxi waqaataluu الsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina marka waxaa weeyaan walansaar waa kuwii qabla fatxi maka amase qabla xudaybiya alcaamu الsaabic ka hor kuwii islaamo weeyaan kuwaasa saabiqiin la yihahdaa marka hm aladiina anfaquu min qabli اlfatxi waqaataluu wاlmuraadu biاlfatxi sulxu اlxudaybiya fatxu maka yacni waxaa bilow u ahaa najaxaada oo nebiga saxaabada isku najaxeen sulxu xujaybiya sulxagaas qudhiisa ayaa waxaa laga dhigaba inuu yahay bidaayatu fatxi maka isagaana noqday yani fainahu kaana awala fatxi maka waqad anzala lahu tacaala inaa fatxnaa laka fatxan mubiinan annaku waxaan kuu furna furitaan cad liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taahara si uu kugu dhaafo allah subxaana wa tacaala dunuubtakaada kuu horeeyey kuwaada dambeeyey aayaddaas marka amase suuraddaas waxay soo degtay xudaybiya ay soo degtay markaas saxaabadu waxay dhaheen yaa rasuulallaahi awa fatxun huwa arrintan hadda aan aan samaynay iyo cuhuuddan aan kala garnay miyaa fatxi ah qaala nacam buu yidhaahday wa afdalu saabiqiina alawaliina saabiqiintii hore haddii laysku alaliyona alkhulafaa alarbaca ayaa u fadli badan wa afdaluhum abuu bakrin uma cumar wahada huwa almacruuf can الصaxaabati wataabiciin lahu bixsaani wa aimati sunati wa jamaahiiriha in markii abu bakr iyo cumarna inay afdal khulafaaءi raashidiin inay yihiin ayaa laysku khilaafsan yahu yihah saxaabadana saasaa laga yaqiin taabiciinta saasaa laga yaqiin aimatu sunna aimatu lumma ummadda aimadeedana saas bay ogolaayeen ama saasay qabeen wa jamaahiiruha iyo ummadoo dhan waqad dallat calaa dalika dalaa'ilu basadnaaha fii minhaaji ahli sunnati الnabawiya fii naqdi kalaami ahli الshiicati اlqadariya kitaabkiisa waxa weeyaan minhaaju sunna la yihaahdo ayuu arrimahaas uga sheekeeyey waxay ku tacalluqa saxaabada fadligooda iyo maaragtay raddu shiica kitaabkaas buu maarata aada sheikhu ugu sharxay kitaabkuusaanu noo celiyey kitaabkaas marka kitaab madbuuc ah mashhuur weeye sideed mujalad weeyaan wqad dalat calى dalika dalaa'ilu basadnaaha fi minhaaji ahli sunati الnabawiya fi naqdi kalaam ahli الshiicati اlqadariya wabiاljumla duuduub ahaan itafaqa dawaaئif الsunati wالshiica calى ana afضla hadihi اlأumة bacda nabiyiha waaxidu min اkhulafaa walaa yakunu min bacdi صaxaabati afضal min الصaxaaba laakiin duuduub ahaan un wuxuu leeyahay sunnada iyo shiicadu waa isku waafaqsan yihiin ummaddan oo dhan inay u fadli badan yihiin waaxidu min alkhulafaa waaxidkaas marka jamaahiiru ahli sunna abubakar bay leeyihiin raafidadii baa ka baxday oo ayagu cali cali bay meesha soo dhigeen marka marka waxaa la isku afaaqsan yahay laakiin saxaabadoo dhan iyo khulafadoo dhan waaxid minhum inuu ugu fadli badan yahay marka laakiin sida waaqica oo xaqiiqada ah waaxidkaas abubakar weeyaan cumarna waa ku xigaa kadib marka bacdu salaf abu cali iyo cuhmaan way ka kala aamusi jireen kadib waxaa sugnaatay marka inay sunnadu ay tahay in cali lagu eh, cuhmaan lagu sadexeeyo oo cali lagu afareeyo wa afdalu awliyaa illaahi tacaala awliyada allah waxaa ugu fadli badan acdamhum macrifatan bima jaءa bihi rasuulu waitibaacan lahu awliyada allah waxaa ugu fadli badan kan ugu aqoon badan oo ugu raacitaan badan nebiga nebiga wuxuu la yimid kii ugu aqoon badan uguna raacitaan badan labadaas way mutalaazimaan marka alcilmu bima jaءa bihi الnabiyu salى اllahu alay wasalama wاlcamalu bihi labadaas mutalaazimaan weeyaan labadaas qofkii markaa si fiican u kulansada ayaa un awliyada ugu fadli badan kaصaxaabati aladiina hum akmalu ummati fii macrifati diinihi waitibaacihi wa abu bakrin wasidiiq akmalu macrifata bima jaءa bihi wa camala bihi isagaa ugu camal badnaa uguna cilmi badnaa abu bakr fahuwa afdal awliyaa اllahi id kaanat umaة mxamedi salى اlه alay slm afضل اlأmم وafضlhu aصxaabu mxamedi sal slm وafضlhm abu bakri waqad dana طaaئfaة haalidaة koox yaroo gefsana waxay u malaysay ana khaatama اlأwliyaaءi yakunu afضل اlأwliyaaءi awliyada kan lagu khatimo yakuunu inuu ahaanhayo afضل اwliyaaءi awliyadoo dhan inuu uga fadli badnaanhayo yay daa'ifa u malaysa buu yidhaahday qiyaasan calaa khaatama alambiyaa waxay dhaheen marka ninka awliyada lagu khatimo ayaa wuxuu u fadli badan yahay owliyadii oo dhan oo ay ambiyadii soo gelayso waxay dhayihiin maadaama ambiyadii kii lagu khatimay uu ugu fadli badan nebiga ah awliyada kii lagu khatimayna awliyado dhan maca annabiyiina waalmursaliina waa inuu ugu fadli badnaado walam yatakalam axadu min almashaayikhi almutaqadimiina bikhaatami alwliyaa'i إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضعه wuxuu leeyahay marka مصطلxaas oo khاaتم الأwliyaaءi mashaaئkhdii horeeto maba laga warinin lafdigaas inay ku dhawaaqeen oo ama lafdigaas ay ka hadleen ilaa ninkaas محamed بن علي الحaكيم الترmdي ninka la yihaahdo weeye ninkaas moogay ninkaasaa musطalaxaas bilaabay wax la yidhaahdo khaatamu اlأwliyaa iyo khatmu اlwilaaya wax la yidhaahdo isagaa bilaaba marka dandana xowla hada اmusطalax isaga waxaa la yihahda moxamed ibnu cali ibnu xasan abu cabdالlahi alxakiim tirmidi min mashaa'ikhi khuraasaan lahu tasaaniif اlmashhuura nufiya ilaa min tirmid ilaa balkh libtidaacin wa ta'liifihi kitaab khatmi اlwilaaya kitaabu alif la yihahdo khatmu lwilaaya oo waxyaalahan uga sheekeynhayo ka sheekeynhayo awliyadaas ay u kala fadli badan tahay iyo khaatamu lawliyaa inuu ka fadli badan yahay awliyada intiisii kaleeto iyo waxyaalahaas buu kaga sheekeeyey kitaab la yidhaahdo khatmu lwilaaya kitaabka marka wakhtigan mataabicdu ay imaatay kitaabadii maaragtay la daabac ayuu ka mid yahay nimanka mustashriqiinta ayaana daabacay nin baatini oo la yidhaahdo cuhmaan ibnu yaxyaa ayaa taxqiijiyey oo nashriyey marka sida la ogyahay nimanka mustashriqiinta ah amase nimanka xaaqidiinta ah, amase mubashiriinta ah kutubta islaamka loo nisbeeyo laakiin mashbuuhada ah oo aada u khariban bay aada u taabacaan oo u taxqiijiyaan oo aada u tawsiciyaan marka kutubtii maaragtay eh, waktigaas jirtay o dhan waxay ka soo doorteen kitaabkaas khatmulwilaaya markaasay taxqiijiyeen oo aada ay u nashriyeen wixii loo nisbeeyo oo islaamka tashwiihinaya iyo nimanka culummada isku sheega oo islaamka maaragtay wax uusan qabin qaba waxyaalahaas bay aada u raacraacaan ninkan marka yaa loo xil saaray almadbaca alkatholikiya bibayruut ayaana daabacday kitaabkaas madbacad daaifada katholigu ay leeyihiin fainahu sanafa musanafan alita fiihi fii mawaadica uma saara daa'ifaة min almutaahiriina kadib marka musطalaxaas isagu markuu u dejiyey waxa la yidhaha khaatamu اlawliyaa iyo khatmu اlwilaaya wuxuu leeyahy saara daa'ifaة min almutaahiriina yazcumu kulu waaxidi minhum anahu khaatamu اlawliyaai arrin lagu darar ay noqotay marka nin kasta oo balaayo iska dhigaya wuxuu leeyahay aniga khaatamulawliyaa ah anaa lagu khatimay awliyadana anaa u wanaagsan waa musdalax ninkaas uu dejiyey kadib marka wuxuu noqday wax lagu tartamo marka ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهة كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه كما يقال لمن قال فخر عليهم السقف من فوقهم لمن خر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن wuxuu leeyahay uma saara daa'ifat min almutaahiriina yazcumu kulu waaxidin minhum mid kasta wuxuu leeyahay anahu khaatimu alawliyaa wa minhum man yaddaci waxaa ka mida daa'ifada mutaakhiriinta ah qof maaragtay sheeganhaya ana khaatamu alawliyaai awliyada khaatamkoodu afdal min khaatami alambiya inuu ka fadli badan yahay min jihati alcilmi billahi allah subxana wa tacaala cilmiga ku tacaluqa oo allah lagu cilmi leeyahay inuu khaatamu alawliyaa ka fadli badan yahay min hadihi aljiha khaatamu alambiya inuu ka fadli badan yahay waana alambiyaaa yastafiiduuna alcilma billahi min jihatihi wuxuu leeyahay marka ambiyaduna cilmiga allah lagu cilmi leeyahay waxay ka faa-iideysanayaan khaatamulwliyaa bay ka faa-iideysanayaan nadariyaadkaas dadaa qaba marka oo maarata bacdu suufiya kama zacma dalika ibnu carabi ninka la yihahda ibnu carabi saaxibu kitaab alfutuuxaat almakiya kitaabka la yihaahdo weeyaan kitaabkaas waxa weeyaan kitaabaadka uu ibnu carabi uu qora kan ugu weyn weeye laba goor buu alifaa la yihaahdaa marnatan alafahaa fi fi iqaamati fii maka uma katabaha haaniyata bidimashq wadakara anahu zaada calayha ziyaadaat laa tuujad fi nuskhati اlأuulaa kitaabka marka markii horeeto afar mujalada waaweyn baa lagu daabacay kadib marka ninkii aan soo maraynay hadda oo baatiniga ah o ibnu yaxya la yihaahdo ayaa taxqiijiyey fii akar min arbaciina mujaladan weeyaan marka turaas ibnu carabi oo dhan kitaabkaas buu ku jamcisan yahay kitaabkaas buu waxa weeyaan aada buu ula qiimo badnay oo wuxuu leeyahay taaliifkiisa waxaan ku dadaalay oo aan ka shaqaynhayey oo aan wax u idaafaynhayey halaaثiina sana halaaثiin sana wuxuu ka daba laabanhayay marka waxyaalahaas marat mataahaadka oo khaatam ulawliyaa iyo awliyada maaratan uhatim lagu khatimay kee u fadli badan iyo maarata ambiyada cilmiga waxay ka qaateen khaatamulawliyaa mataahaadkaas buu halaatiin sana uu ag taagnaay wa kitaabu lfusuus kitaabka fusuuska la yidhaahdo asagana kitaabka uu iska leeyahay wey waa khulaasa wuxuu ka dhigan yahay futuuxaat ulmakiya wuxuu ku qariray yuu khulaaso u yahay kan wuxuu yidhaahdaa marka fusuuska anahu alqaahu ilayhi rasuulu sala allahu calayhi wasalama rasuulkaana amruu leeyahay oo ii yeeriyada waxaa ku yaala kitaabkaas alfusuus ama fusuus alxikam ha nabiga i yeeriyey aniguna wuxuu u yeeriyaan qoray ha nabigu uu nisbeynhaya marka kufriyaadkaas kitaabka uu ku qariray oo bacdu namaadij minhu uu shiikhu soo qaadi doono oo aad arki doontiin wuxuu leeyahay nabigaa i yeeriyey qofku marka haddii uusan cabsanin uuna sheexayn wax kasta waa samayn kara waana ku hadli karaa kan taxqiiji waxaa la yidhaha abulcalaa cafiifi la yidhaahdaa waa nin maaragtay falsafada uga soo qaatay britaniya oo mutakhasis bilfalsafa wa cilmi اlkalaam waturaahi suufi kusoo takhasusay ayaa taxqiijiyey oo masri ah oo la yidhahdo abulcalaa cafiifi قال أبو العلاء عفيفي في مقدمة الفصوص له طريقة في تأويل الآيات فيها تعصف وشطط ويعمد إلى تعقيد البسيط وإخفاء الظاهر لأغراض في نفسه ضنح وليه ليه مركا وحيالة واضح ayuu wuxuu isku dayahayaa inuu usluubkooda intuu mucaqad ka dhigo waxaan la fahmi karin uu ka dhigo وkitاaب الفصوص فkhالف الشhرع والcقل mعa مkhالفة جaميiع أنبiyاء الlahi taعالى وأwliyaaئه wuxuu leeyahay marka iبن caraبي khاalفa الشharca sharcigiina waa khilaafay والcaqla waa khilaafay maca mukhaalafati jamiici ambiyaai illaahi tacaala wa awliyaa'ihi isagoo weliba khilaafay ambiyada ilaahay dhammaantood iyo awliyada ilahay dhammaantood u khilaafay waaqicuna waa saas weeyaan kamaa yuqaalu waa arrinta waxay la mid tahay sida la yidhaahdo kale loo yidhaahdo liman qaala qofkii yidhaahda ninkii yidhaahda yacni khara calayhim asaqfu saqfigiyaa kusoo dumay min taxtihim buu uga soo dumay ninkii haddii qof saas uu yidhaahdo saqfigiyaa ninkan kusoo kusoo dumay hoostubuuna uga soo dumay ninkaasoo kale maxaa loogu jawaabay waxaa leeyahay laa caqla walaa qur-aan horta caqli ma laha oo hadduu caqli lahaa lahay saqfigu koruu ka soo dumaayo hoos kama soo dumo hadduu qur-aanka wax ka fahmi lahayna fakhara calayhim asaqfu min fowqihim weeyaan marka qur-aanna ma hayo caqlina ma hayo weeyaan qofka marka saasoo kaleeto waxyaalahaasoo kale ku hadla maxaa loogu jawaabahayaa marka fakhara calayhim asaqfu min taxtihim oo kale weeyaan jawaabteedu waxa weeye laa caqla walaa qur'aan wadalika ana alambiyaai afdal fi zamani min awliyaai hadihi اlumma wadalika sidaas waawey kaas waxa weeyaan arrinta burhaaninaysa marka arrintaas inay tahay khilaafu الsharci wa khilaafu اlcaqli ana alambiyaai afdal fi zamaani ambiyadu xagga zamaanka way ka fadli badan yihiin min awliyaai hadihi اlumma ummaddan awliyadoodii walambiyaa calayhim الsalaatu wasalaam afdalu min alwliyaa wliyadu ambiyaduna way ka fadli badan yihiin awliyada aan ambiyada ahayn fakayfa yakunu ambiyaau aw fakayfa takunu alambiyaau kulluhum wlwliyaau iyo awliyadii inamaa yastafiiduuna macrifat allahi miman yaأtii bacdahum wayadaci anahu khaatamu lwliyaa horta xagga zamaanka ambiyadii baa hormartay marka say ku dhici kartaa ambiyadii hormartay iyo awliyadii horeeto qofaan weli imaanin oo zamankiisiiba weli aan la gaarinin inay ka qaataan aqoonta ilaahay iyo macrifadiisa say ku dhici kartaa caqligu ma tasawuri karaa marka qof aan la dhalinin inaan cilmi ka akrisano anaku hadda wadalika ana alambiyaaa afdalu fi zamani min awliyaai hadihi اlumma waاlambiyaau calayhim afdal الsalaati wasalaam afdalu min alawliyaai fakayfa takunu alambiyaau kulluhum wاlawliyaau iyo awliyadii inamaa yastafiiduuna macrifata allahi in ay ka faaideysanayaan allah subxaana watacala macrifadiisa miman yaأtii bacdahum oo wayada-i anahu khaatamu alambiyaai wayada anahu khaatamu alwliyaai oo sheeganaya inuu awliyada lagu khatimay walaysa aakhiru alwliyaai afdalahum kamaa ana aakhiru alambiyaai afdalahum wuxuu leeyahay awliyada haddii ay dhacdo marka kan ugu dambeeya awliyada ugama fadli badna ifrid markii maalan saacadda qiyaamo ay dhacayso qofka ugu dambeeya oo muslima oo ruux laga qabdoodo maala ninkaas khaatimu awliya maaha dad muslimiina miyaa ka dambeeya qofkaas marka ma dhici karta inuu abuubakar ka fadli badnaado ma dhici karto walaysa aakhiru wliyaai afdalahum walaysa aakhiru wliyaai awliyada kan ugu dambeeya ma dhici karto inuu noqdo ku fadli badan kamaa ana akhir اlambiyaai laakiin ambiyada kan ugu dambeeyey afdalu اlambiyaai weeyaan waa laba arrimoodoo kala duwan marka khaatamu lambiyaai ambiyada isaga u fadli badan laakiin khaatamu lawliyaa hadday dhacdo ninka ugu dambeeya qofka fardiga ugu dambeeya oo dadka mu'miniinta markii dabayshu ay arwaaxdooda qaadayso qofka ugu dambeeya ma noqon karo inuu noqdo mid ka fadli badan abubakar faina fadla muxamedi salى اllahu alayh waslm calى saa'ir اlambiyaai habata binusuusi daalati calى dalika nusuusta tusinaysa arintaas ayuu ku sugnaaday ka qowlihi sala allahu calayh wasalam anaa sayidu waladi aadama walaa fakra faanna ma ah wa qowlihi aati baaba aljannati baabka jannada ayaan imaanhayaa faastaftixu in la ii furan weydiin fayaquulu lkhaasinu man anta biyuu leeyahay faaquulu maxamedun fayaquul bika umirtu an laa aftaa liaxadin qablaka waleylata almacraaj rafaca allahu darajatahu fowqa alambiyaai kullihim ambiyadii dhammaantood allah subxaanahu wa tacala leyladaas buu nebiga ka saro mariyey fakaana axaqahum biqowlihi asaga ayaa u xaqnimo badan marka biqowlihi tacaala tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin minhum man kalama allaahu warafaca bacdahum darajaatin ilaa gayri dalika min addalaa'il halkaasaan ku joojinayna wallahu subxaana wa aclam waxaan kusoo jirnay arintii maaragtay qadiyaday eh, ahayd in ambiyadu cilmiga allah ay ka faa'idaystaan khaatamu khaatamulawliyaa oo markaa arrintu ay noqoto in khaatamulawliyaa uu ka fadli badan yahay eh, ambiyadii iyo rusushii oo dhan maadaama asaga ay ka faaideysanaa ka faa'iideysanayaan alcilmu billaahi wuxuu leeyahay walambiyaau kulluhum y minhum ya'tiihi lwaxyu min allah ambiyada mid kastaba waxyigu xagga allah ayuu uga yimaadaa laa siyamaa muxamedin sala allahu alayh wasalam lam yakun fii nubuwatihi muxtaajan ilaa kayrihi wuxuu leeyahay arrintu maala ma leh nebiga sala allahu alayh wasalam muusan ahayn xagga nubuwadiisa inuu keyrkiis u baahan yahay falam taxtaj shariicatuhu ilaa nabiyin saabiq walaa ilaa laaxiqin bikhilaafi kayrihi wuxuu leeyahay shareicadiisu uma baahano nebi ka hormaray oo nebi ka hormaray wax uga baahan yahay ma jiro walaa ilaa laaxiqin amase nebi gadaalka imaanaya wax uga baahan yahay ma jiro sharicadiisu waa kaamil weeyaan bikhilaafi kayrihi nabiga keyrkiisa khilaafsan fa ina almasiixa nabiyullaahi e, ciisa axaalahum fii akari shariicati cala towraa wax badan oo shareicadiisa ka mida dadkii maaragtay uu rasuulka uhaa wuxuu u xaaleeyey amase uu u gudbiyey towraad isagoo injiil lagu soo dejiyey injiilshu marka axkaamta ay u baahan yihiin dhan dhan kuma aysan online wixii marka ay u baahdaan oo aan injiil laga helayn towraad ka raadsaduu dhahayay marka wa shariicatu towraati jaa almasiixu yukamiluhaa shariicatu towraat buu marka nebiyullaahi ciisa uu dhammaystiraayey walihaada kaana annasaara muxtaajiina ila nubuwaati almutaqadimati cala almasiix sidaas daraaddeeda ay nasaarada waxay u baahnaayeen nubuwadii nebiyullaahi ciisa ka hormar ka horreysay way u baahnayeenoo kama maarmaan katowraati wazabuuri wa tamaami alarbaci walcishriina nubuwa tawraadii say ugu baahan yihiin ama zabuurtii oo nabiyulaahi daawuud lagu soo dejiyey say ugu baahnaayeen ama ambiyadii afar iyo labaatanka ahaa oo ka dambeysay nabiyullaahi muusa say ugu baahnaayeen wa kaana alumamu qablana muxtaajiina ila muxadaiina wuxuu leeyahy ummadihii annaga ee naga horeeyey waxay u baahnaayeen dad mulhamiin ah wax lagu ilhaamiyo bikhilaafi ummati muxamedin sala allahu calayh wasalam faina allaha agnaahum bihi nebiga ayuu ku deeqay falam yaxtaajuu macahu ilaa nabiyin walaa ilaa muxadath marka sidaa daraaddeed uma baahna nebiga ayagoo haysta diinkiisii nebi kaleeto amase qof kale oo mulhama uma baahna bal jamaca lahu min alfadaa'ili wاlmacaarifi wاlacmaali الsaalixati maa faraqahu fii gayrihi min alambiyaai wuxuu leeyahay waxyaalo fadaa'il ah iyo aqoon iyo acmaal wanaagsan oo allah loogu dhowaado ayuu nabiga u kulmiyey isagoo ku kalgeeyey ummadihii horeeto oo iyo ambiyadoodii fa kaana maa fadalahu llahu bihi calaa maa anzalahu ilayhi wa arsalahu ilayhi fakaana maa fadalahu اllahu bihi nabiga wixii allah uu ku fadilay maa anzalahu ilayhi waxa uu usoo dejiyey weeye wa arsalahu ilayhi uu u soo diray laa bitawasudi basharin asagoo aynan u dhaxaynin bashar wa haadaa bikhilaafi alwliyaai fa ina kula man balladahu qofkii ay soo gaarto risaalatu muxamedin sala allahu alay wasalam laa yakuunu waliya lilaahi ila biitibaaci muxamedin sala allahu alayh wasalam wa kulu maa xasala lahu min alhuda wa diin alxaqi huwa bitawasudi muxamedin sala allahu alayh wasalama nabiga ayaa soo gaarsiiyey nabiga ayaa allah wa bayna cibaadihi sharciga soo gaarsiintiisa waa sido ku ah wax uuna waa sido ku ahayna waan soo marnay wa kulu maa xasala lahu min alhudaa wa diin alxaqi huwa bitawasudi muxamedin sala allahu alayh wasalam wakadalika man balagahu man balagahu risaalatu rasuulin ilayhi sidaasoo kaleeto rasuul risaaladiisa qofkii ay soo gaarto laa yakun waliyan ilaa idaa itabaca dalika arasuul aladii ursila ilayhi inuu rasuulka loo soo diro raaco kale weli kuma naga qoro waman idacaa ana min alwliyaai aladiina balagathum risaalatu muxamadi sala allahu alayh wasalam man lahu dariiqu ila llahi laa yaxtaaju fiihi ilaa muxamadi sal slam fahada kaafirun mulxid walihi qofkii sheegta axad awliyada ka mid a oo risaaladii rasuulka ii gaartay inay u suurogeliso inuu waddo jeexdo oo uusan u baahnayn nebiga kaafir mulxid a ah weeyaan waidaa qaala ana muxtaaju ilaa muxamadi sala allahu alay w slam fii cilmi daahiri duuna cilmi اlbaطin taas way waad dhici kartaa inayna haysato arrimaha cilmi daahirka sharcigaan u hogaansamayna wixii cilmi baadinaana meelo kaleeto ayaa laga qaadan karaa oo waxyaalo kale ayaa jira oo laga faa'iideysan karo aw fii cilmi shariicati duuna cilmi alxaqiiqa ilan waatay u kala saaraan suufiyada cilmu shariica iyo cilmu lxaqiiqa marka shariicadana nebiga laga qaadan bay dhaheen xaqiiqadana si kaleeto ayaa la ogaan karaa wuxuu leeyahay marka ninka saas oo kale qaba in nabiga looga baahan yahay fii cilmi daahir laakiin cilmu baatin uu jiro oo meelo kale laga helayo ama se shariicada cilmigeeda daahirka ah laga qaadanayo nebiga duuna cilmi alxaqiiqa laakiin xaqiiqada aan laga qaadanaynin ninkii saas aaminsan fahuwa huwa sharun min alyahuudi waannasaaraa natiijadiisu kaas weeyaan yahuud iyo nasaarada wuu ka shar badan yahay siduu uga shar badan yahay isagaa taxliili doono marka yahuud iyo nasaarada maxay dhaheen aladiina qaaluu ina muxameda rasuulu ila اlummiyiina duuna ahli اlkitaab yuhuud iyo nasaarada waxay qabaan inuu rasuul yahay laakiin rasuulu ila اlummiyiina carabta ummiyiinta aan waxba kala aqoon yaa loo soo diray rasuulnimadiisa way ogol yihiin marka laakiin waxay ku khasiseen ila اlummiyiina duuna ahli اlkitaab ayagu hal kitaab bay leeyihin uma baahna marka risaaladiisa faina ulaa'ika aamanuu bibacdi wa kafaruu bibacdi fakanuu kufaara bidalika sidaa daraaddeed marka waxna waa ku kufriyeen waxna waa rumeeyeen sidaas bay kufaar ku noqdeen marka wakadalika hada aladii yaquulu ina muxamada salى اllahu alay slm buciثa bcilmi الظaahiri duuna cilmi اlbaطini aamana bibacdi ma jaءa bihi wakafara bibacdi fahuwa kaafiru akfaru min ulaa'ika isaguna wuxuu noqonayaa nin ka kufri badan ayaga ninkii yidhaahda cilmi lbaatinkana owliyada laga qaadanhayaa almadaahirka amase shareecadana rasuulka shareecadiisa laga qaadanayaa iyo ana cilma albaatin marka waa kala adag waa kala muhimma badan yihiin cilmu daahir iyo cilmu albaatin amase cilmu shariica iyo cilmu alxaqiiqa sida iyago ay u wadaan oo ay kala muhiimsan yihiin marka kay kii muhiimka ahaa ayaa awliyada loo celiyay iyo meelo kaleeto oo waxaa la yidhi awliyada laga helahayaa kaas kii marka basiidka ahay oo kaas ka ahmiyad yaraana waxay dhaheen nebiga laga qaadanhayaa saas bay uga dhib badan yihiin marka yuhuudi wuxuu leeyahay lianna cilma albaatin alladii huwa cilmu iimaani alquluub oo ah quluubta iimaankooda cilmiga ku tacalluqa iyo macaarifiha aqoonta quluubta wax ay aqoonsato iyo waaxwaaliha axwaasha quluubtu ay leedahay huwa cilmun waa cilmi weeyaan bixaqaa'iqi aliimaani albaatina iimaanka baatinka oo quluubta ku jira xaqiiqadiisa la ogaado wahaadaa ashrafu min alcilmi kan wuu ka sharaf badan yahay cilmiga uu ka sharaf badan yahay min bimujaradi acmaali islaami daahira acmaasha islaamkii salaadii iyo soomka iyo waxaas cilmigooda wuu ka sharaf badan yahay kii sharafta badnaa marka awliyadii bay siiyeen kii kaleeto ayay waxay dhaheen maaragtay sharciga loola laabanhayaa marka sidaas daraaddeed marka way ka barar badan yahuudi iyo nasaaradii maxaa yeele yahuudi iyo nasaaradu kii sharafka badnaayna ayagu isma siin kii sharafka yaraana nebiga mayna siinin marka kuwaanu kuwaas bay ka darar badan yihiinoo kii qiimaha badnaa cilmigii qiimaha badnaa ayay awliyadii siiyeen kii ka hooseeyena nebigii bay siiyeen فإذا فإذا ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان هدي قفك ويرا هذا مركا نبي وحو يقين أرمها ظاهرك أما حقائق الإيمان يعني شغكم الهين وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة فقد ادعى أن البعض الذي آمن به بعض أورمي مما جاء به الرسول وليمادي دون البعض الآخر إنه كهسي بعض كلا وهو شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض كاس قلدا رأي كاس قبتو يهود يا نصارى سياس بأوى ضر بنيه أوى كفر بنيه walaa yadaci ana hada albacd aladii aamana bihi adna alqismayn maxaa yeele yahuud iyo nasaarada ma dhahayaan arrinta aan ogolnahay laa yaddaci ana hada albacd aladii aamana bihi adna alqismayn qeybtan ay ogol yihiin aa hoosayda oo qeybta ayna ogolaynaa sarayda ayagu ma dhahayn yahuud iyo nasaaradu wa haa-ulaa'i almalaaxida nimankaas malaaxidada ah yaddacuuna waxay sheeganhayaan ana alwilaayata afdalu min annubuwa arrintii bay cagsinhayaanoo waxay leeyihiin wilaayada way ka fadli baantahay nubuwada wayurabbisuuna cala annaasi dadka way ku dabagedinayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin wilaayatu muxamadin afdalu min nubuwatihi wilaayada nebiga ayaa ka fadli badan nubuwadiisa awliyanimadaa fadli badan weeyaan marka wayanshuduuna qasiido mise shacir bay akhrinhayaan maqaamu اnubuwati fii barzakhin fowqa arasuuli wa duuna alwaliy waxay leeyihiin shacrkaas wuu maarata loo nisbeeyaa ninka la yidhaahdo ibnu carabi aطaa-i yaa loo nisbeeyaa kitaabkiisa la yidhaahdo daa'if اlasraar buuna ku yaalaa shacrkaasu shacr kulliga isaga uu leeyahay weyaan wuxuu leeyahay nubuwada maqaamkeedu fii barzakhin waxay ku sugan tahay meel dhexdhexaad ah fowqa arasuuli rasuulkii ka sarrayda wa duuna alweliya laakiin weliga ay gaarsiisnayn sida la ogyahay marka tartiibka saxiixa waxa weeyaan arrinta waxa ugu sarreyda risaalada nubuwadaa ku xigta nubuwo maarata waxaa kasii hooseeya awliyanimada lan qof weli ah uu noqon karaa laakiin martabatu nubuwa ma gaarayo nebigiina waxaa dhici karta inuusan gaalin martabatu risaala laakiin asagu u cagsiyo wuxuu yihi arrimaha ugu sarreeya wilaayada wilaayada waxaa ka hooseeya nubuwada nubuwada waxaa kasii hooseeya u risaaladii risaaladiiba u liidata mar sidaa daraaddeed marka nubuwadu risaaladana way ka sarreydaa wilaayadana way ka way ka koreydaa waxaan leeyahay nubuwada risaalada way kaway ka koreydaa wilaayadana way ka hooseydaa saasuu leeyahy marka barzakh oo risaaladiina ka sarreeya awliyanimadiina aan gaarin weeyaan nubuwadu u cagsiyey marka wixii muslimiintu yaqiinoon dhan wayaquuluuna waxay leeyihiin naxnu shaaraknaahu annaku waxaan la wadaagsanay fii wilaayatihi maadaama annaku aan awliyo nahay asaguna uu awliyolah awliyada ka mid yahay waxaan la wadaagsanay awliyanimadiisa allatii hiya acdamu min risaalati oo ka weyn marka risaaladiisa wa haadaa min acdami dalaalihim arrintaas waxa weeyaan waxay ka mid tahay baadinimadooda waxyaalaha ugu waaweyn faina wilaayata muxamadi sala allahu calayhi wasalama lam yumaahilhu fiiha axadun nabiga ma la dhihi karaa weli ma la dhihi karaa horta ya weli ilaahay ma ah miyaa nabigu ya ikhtalafa ikhtalafuu calaa qowleyn rag baa waxay leeyihin lama dhihi karo weli weeyaan haye waa la dhihi karaa weliyullah waa la dhihi karaa haye ninkaas waa la dhihi karaa ku yidhaahda yaa ku khilaafsan maya sarayn kama aan hadlin waxaan ka hadlaynaa ma la dhihi karaa weliyullaahi ya khalaas ninkaas baa aqriray waa la dhihi karaa fa ina wilaayata muxamedin weli inuu yahay marka hortaaday baytallaahi فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون نبي الله إبراهيم والنبي الله موسى ولاية النبي أمس أولي نمديسا كل من مدن بكران أساق أغا سرية دي ليره أولي النمو maxaa u malaynaysaa marka kuwaas malaaxidada inay nabigala wanaagsan karaan wilaayanimo wa kullu rasuulin nabiyun wa kullu nabiyin waliyun rasuul kasta waa nebi nebi kastana waa weli farasuulu nabiyun weliyun rasuulku waxa weeyaan nebi oo misana weli ah warisaalatuhu mutadaminatu linubuwatihi risaaladiisa ayaa waxay ku dhex jirtaa waxay kulmisanaysaa nubuwadiisa wa nubuwatuhuna waxay kulmisanaysaa mutadaminatu liwilaayatihi awliyanimadi awliyanimada nubuwadiisaa shamlinayso awliyanimadiisa nubuwadiisay soo hosgelaysaa maadaama uu nebi noqday adana weli waayahay ayib marka kalama banaanaa karaan kalama tegi karaan nebiga awliyanimadiisa iyo risaaladiisa iyo nubuwadiisa kalama tegi karaan wa idaa qadaruu haddii ay qadaraan mujarada inbaa illaah iyaahu biduuni wilaayatihi lilaahi fahada taqdiiru mumtanicun haddii ay qadaraan oo dhahaan nubuwo kaliyahu haystaa biduuni wilaayatihi awliyaanimo maaragtay ayna u qaririna ay dhahaa nubuwa haystaa oo weli ma aha fahada haadaa taqdiirun mumtanicun waa qadaritaan aan suuragal ahayn faina xaala fainahu nabiga xaala inbaa illaahi iyaahu mumtanicun an yakuuna ilaa waliya lilah marka uu allah subxaana wa tacaala u waramaayo oo wax u waxyoonaayo waxaan suuragal ahayn inuu noqdo weli ilaahay mogiy falaa takuunu nubuwatun mujaradatan can wilaaya ma dhici karta buu leeyay markaas nubuwo ka bannaan owliyanimo walow qudirat mujaradatan haddii la qadaro inay ka bannaan tahay awliyanimo lam yakun axadun mumaahilan lirasuuli fii wilaayatihi haddii xitaa la yidhaahdo way kala maqnaa karaan oo waxaa dhici karta awliyanimo aan nubuwo la socon nebiga tiisa ah taas xitaa kula mid noqon ma karaan uu leeyahay xataa wilaayadaas haddii la yidhaahdo waa la kala saari karaa nebiga awliyanimadiisa iyo nubuwadiisa xataa awliyanimada markaas uu helahayo ayadoo ay mustaxiil tahay inay kala fogaadaan amase la kala farqiyo taas xataa kula mid noqon karaan wa haa-ulaa'i qad yaquuluuna kama yaquulu saaxibu alfusuus ibnu carabi inahum ya'khuduuna min almacdin aladii ya'khudu minhu almalaku aladii yuuxii bihi almalaku aladii yuuxii bihi ila arasuuli arrinta marka wuxuu leeya waxay kaloo dhihi karaan kuwaas maarata malaaxidada ahu sida lfusuus fusuus waa tan shar kasoo sheekeynay labadaas kitaaba ugu muhimsan kutubtiisa fusuus اlxikam iyo alfutuuxaat lmakiya kutubta marka balaalaadka gaalada aaday u nashiriyaan oo ugu dadaalaan in la daabaco oo la nashriyo oo muslimiinta lagu baahiyo maxaa yeele islaam mushawaha ayaa ku yaala marka muslimiinta wuxuu barar u keenayaa fii diinihim wa labadaba aaday ugu dadaalaan walidaalika hadda futuuxaat ulmakiya ninka taxqiijinaya waataan soo sheegnay nin baaطinih buu ahay cumaan yaxya la yidhaahdo arbaciin sharika ayaana kula jiray dhaheen yani ibaacadaas kitaabka nashrintiisa iyo ibaacadiisa waxaa loo dooranhayaa mataabicda midda ugu quruxda badan oo xuruufteeda ugu quruxda badan tahay oo awraaqdeedu ay ugu qaalisan tahay arbaciin sharika oo sharikaad maarata sharikaadka nasaarada ay leeyihiin ayaa iskula jirta kitaabkaas daabacadiis maxaa yeelay kitaab aada u weyn weeyaan dibaacadiisuna wax badan bay kallifaysaa marka kitaabkaas hadday si fiican muslimiinta ugu baahiyaan waxay ka dhigantaha iyagoo qumbulid rasmiga ah muslimiinta dhex dhigay walidaalika marka waxay dhaheen sahmiga ugu badan kitaabka dibaacadiisa faransa iska leh sharika alfaransiya lilkhuduud aljawiya ayaa sahmiga ugu weyn leh bay dhaheen kitaabkaas dibaacadiisa الفتوحات المكية لمن عربي وهذا كما, كما يقول